oo caqliga ah bidaamika caqligiisa in la xifdiyo oo la ilaaliyo daraaddeed baa xaddan loo jideeyey leanna caqligu waa nicmo weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey ibni aadam can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lla alay wasalam utiya waxaa loola yimid birajuli nin oo qad shariba cabay alkhamra khamradii cabay fajaladahu markaasuu jeedlay bijariidatayni laba laamood naxwa arbaciina jariidatayni laba laamood buu ku jeedlay naxwa arbaciina afartan wax ku dhow wax afartan ah naxwadaasi waxay kutusaysaa yacni ma go-nayn tiro ko-an laakiin wuxuun arbaciin iyo ka agdhow ah saas maan afartan iyo wax ka agdhow bijariidatayni naxwa arbaciina lagama wado labada laamoodoo iswata markuu lagu garaacayay labadooda tiradoodu afartan bay wada ahaayeen marka markii gooni loo kala xisaabiyana siddeetan bay noqonayaan lagama wado ee waxaa laga wadaa labadooda markii la kala qaado yacni wuxuu ku dhuftay labaatan goor oo min laba ah majmuucooda marka afartan isku ah saasaa laga wadaa ayib qaala wuxuu yidhi wafacalahu waxaa sameeyey oo afartankaa isaguna garaacay abubakrin abubakr falama kaana markuu ahaaday cumaru cumar markuu ahaaday oo xilligiisii la soo gaadhay ayuu istashaara wuxuu la tashaday annaasa dadkiibuu la tashaday istashaara annaasa dadkiibuu la tashaday cumar oo xilligaa isaga ah waa xilli dambe oo khalaafadiisii ah ayaa waxaa soo baxay dadku inay fududaysteen khamradii oo waxoogaa ay sidoo kaleeto ay quudhsadeen xaddeedana ay quudhsadeen afartankiibaa waxoogaa la fududaatayo dabeedana waxaa badatay in khamradii la cabo saas maana markaasuu dadka la tashaday cumar falamaa kaana cumaru markuu ahaaday istashaara annaasa dadkiibuu la tashaday asxaabadii kaleu la tashaday faqaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibni cawfin baa wuxuu yihi akhafu lxuduudi xuduudda midda ugu fudude amaanuuna waa sideed oo de waa xad lqadfi soo ma ta kale waa boqol xadda ugu fudud marka waa sideetan buuri iyadaa inaad ka dhigtaa ila quman buuri fa amara markaasuu amray bihi isaga cumaru cumar baa amray cumar sidaasuu markuu ku amrayo siddeetan ha laga dhiga buuhi ninkii ruuxii khamro cadda siddeetan ha laga dhigo bedelkii afartan ahayd muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray qaybta istishaara naasadaasi qaybtaa dambe bukhaari kuma jirto bukhaariga laguma hayo ayb muslim unbaa qaybtaa qaas la ah bukhaari qaybta horuu la wariyey amaa qaybta tashiga ah oo cumaru saxaabada la sameeyey qaybtaasi muslim bay khaas ku tahay in la kala qaaday ahayd marka xaafidku uu kala qaado ayb walimuslim muslim waxaa u sugnaaday can caliyin xaaluu ka warinayo fii qisati lwaliid ibni cuqba waliid ibni cuqba qisadiisii yani ayuu wuxuu ku wariyey jalada nabiyu nebigu waa jeedlay arbaciina afartan buu jeedlay ah jalad annabiyu arbaciina abuu bakrin waa jeedlay arbaciina cumaru cumarna wuxuu jeedlay alaaiina wa kullun mid walbana sunnatun waa dariiqo sax saas manaa abuu bakrin cumar yani way isku cadfan tahay jalada annabiyu arbaciina wa jalada abuu arbaciina wa jalada cumaru amaaniina saas manaa jaladada horey u wada noqonaysa wa kullun mid kasta oo intaa ka midana sunnatun waa dariiqo dariiqo saxa wey waa dariiqo laiga horreey waay wa haadaa kan baana axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga haadaadu xaggay u noqonaysaa afartanka waay wa haadaa kan oo afartanka ah yaa aniga agtayda loo kalgacayl badan yahu siddeetanka ka jeclay maxaa yeelay nabigaas sameeyey saaxiibkii cumarna abubakarna waa sameeyey cumarna yani waktigaa ka hor wuu sameeye waay ayb wa fi lxadiidi waxaa ku sugan xadiidka laftiisa w macnaha waa qisadoo ibni cuqba xadiidkiisa waxaa ku sugan ana rajula nin ayaa shahida ku markhaati kacay calayhi weliid korkiisa wuxuu ku markhaati kacay annahu isagu ra'aahu inuu arkay weliid oo yataqaya'u mantagaya alkhamra khamradii mantagaya anugu waxaan arkay buui isagoo khamro mantagaya faqaala cumaanu cumaan wuxuu yidhi inahu isagu lam yataqaya'ha saas daraaddeeduu marka jeedlay qisadu waxay ahayd xuseyn ibnu mundir baa warinaya wuxuu leeyahay shahiidtu cumaan ibnu cafaan wa utiya bilweliid cumaan ibnu cafaan baa goobjoog ahaa buui isagoo loo keenay weliid ibnu cuqba weliid ibnu cuqba qaraabay ahaayeen cusmaan ibnu cafaan marka deegaamada qaarkood buu guddoomiye uga dhigay caadatanna ninka guddoomiyaha madaxda ah baa dadka salaada tujin jiray amiirka ayaa dadka salaad jiray ama meeshaasi hadday degmo tahay ama gobol tahay ninka madaxabaa salaada tujin jiray weliid ibni cuqba marka qaraabay ahaayeen cusmaan ibni cafaan radia allahu canhu markaas wuxuu u dhiibay kuufu u dhiibay ayb khamru cabi jiray marka amrada cabu ah weliid baa marka la keenay wa utiya bilweliidi oo qad salla subxa rakcatayni salaaddii subax buu dadka tujinahayo laba ragcadood markuu tujiyey ayuu dadka intuu kusoo jeedsaday wuxuu ku yidhi aiidukum aiidukum man maydin kordhiyaa waa nin khabro cagso war maydin siyaadayaa ragcado kale maydinku daraa buu leeyahy oo dadkii salaadda ku jira ayb laba nin baa marka ku markhaati kacay nin xumraan baa la dhihi jiray mawla cumar mawla cumaan wuxuu ku markhaati kacay inuu samrada cabbiy markaas wuxuu yidhi ana arkay markuu cabbahay nin kalena wuxuu ku markhaati kacay anigu markuu cabbayay ma arkaynin laakiin isagoo khamradii mantagayaan arkay buuri markaasaa cusmaan wuxuu yidhi innahu lam yataqaya xataa sharibaha ma uusan mantagin ilaa uu cabbay cabitaankaa ka horreeye waay ayib kadibna cali bn abi aalib uu amro wuxuu ku yidhi yaa caliyu qum fajlidhu caliyo istaago jeedal buu yidhi karbaash markaasaa cali wuxuu yidhi xasanow istaagoo jeedal yacni caliguu cusmaan baa cali faray calina wiilkiisa xasan buu faro wuxuu war xasanow kac istaago jeedaloo ninku karbaash buu yidhi xasan markaasaa wuxuu yidhi walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa masal carabiya walli xaarahaa kulaylkeeda waxaad u dhiibtaa ninkii qabowgeedii qaatay oo tawaliyey wuxuu ka wadaa imaarada ah, madaxnimada iyo jagada qabowgeedii iyo nicmadeedii iyo barwaaqadeeda ninka qaatay kulaylkeedana u dhiib buuli iyuu ka wadaa cusmaan buu ka wadaa sooma iyo qaraabadiisii iyo dadkii hawsh hayay marka iyagu hadday madaxnimadii iyo barwaaqadeedii iyo haystaan wixii dhibana dee ha ku darsadeen buu laakiin annaga yaa nalagu soo riixin dhibka buym ah, annaga dhibka nalagu soo riixay marka walli xaraha man tawallaa qarra matal carabiyo caalam way macna ayib yani marka cali inuu casal markaa xoogaa waxa ka muuqata cara ka muuqata markaasaa wuxuu yidhi cali yaa cabdullaahi bnu jacfar qum fajlidhu buu ku yidhi cabdullahi bnu jacfar oo ka istaago jeedal buu hi ninku xasan markuu ka cudurdaartay buu iska daayay cabdullahi bn jacfar baa markii istaagoo jeednay wa caliyu yacuddu xataa balaga arbaciin calina wuu u tirinaya koow markuu midku dhuftaba laba saddex wuu tirinaya calina kana wuu garaacaya markaasaa wuxuu ihi amsik jooji kada markaasaa cali cali wuxuu yidhi jalada anabiyu arbaciina wa jalada abu arbaciina wa cumaru amaaniina wa kullun sunnah wa hada axabu ilaya saas manaa nebigu afartan buu jeedlay abubakarna afartan buu jeedlay cumarna siddeetan buu jeedlay kullina waa sunno iyo dariiqo tanaase anigu jeclahay waay oo ah afartanka ah sidaasuu marka xadiidku uu ahaa macnaha ayib muslim baa soo saaray isagoo sidaa u dhammaystiran xadiidkan tiisa riwaayadiisa horiyo tan dambaba wuxuu faa'iideynayaa oo macnaha loo deliishaday khamrada xaddeedu in ay tahay afartan qolyana waxay dhan waa sideetan labaduba xadiiskan deliishada labaduba xadiiska deliishada ra-i saddexaad baa jiroo dhahaya oo alimaamu tabari iyo ibnu mundir iyo bacdu ahlicilmi ay ka soo guuriyeen sideedaba khamradu xad go-an ma leh xad go-an ma leh kolba wixii uun la qumanaada imaamka oo uu ku sajirin karo unbuu garaacay laakiin xad go-an male sida xuduudda kaleo kale ra'yigaasi waa laga xoog badan yahay waxaa loo badan yahay waxaan ujeeda waa laga badan yahay waxaa loo badan yahay xaddiisu inay go-antahay khamrada afartan qaar baa qaba oo sidii nebigu sameeyey sal alay wasalam abuubakarna sameeyey cumarna wakhtigii hore uu samayn jiray sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qawlin lahu wa axmed fii riwaaya almashhuur min madhabi shaafici afartankaas wey iyo axmed riwaayo jumhuurtu waxay qabaan abu xaniifa iyo maalik iyo axmed fi riwaaya iyo shaafici fii axadi qowleyhi waxay qabaan siddeetan jeedal bay qabaan siddeetan jeedal bay qabaan oo waxay leeyihiin bacdamaa cumar uu qaatay siddeetanka jeedal waxay noqotay arrin la wada qaatay ayib ra'yiga hore ayaa sax saxahoo xoog badanoo qadarku waa afartan iyo wax ka agdhow laakiin wixii ka siyaadsani waa tacziir saasa sax waa tacziiro imaamku waa heli karaa inuu kordhiyo afartan ka kordhiyo konton ka dhigo lixdan ka dhigo siddeetan gaadhsiiyo waxay u noqonaysaa imaamkay u noqonaysaa cumarna markuu siddeetanka gaadhsiinayo saxaabada la tashanayo sabab baa keentay sababtu keentayna waxa weeye dadkii baa badsaday khamrada cabiddeeda afartankii jeedhanna quursaday oy la fududaatay oo ka celin weyday markaasuu khaliifku ku ijtihaaday in la siyaadiyo saxaabadana saasuu la tashaday masaladu hadday nas leedahay qaaticana ma uusan la tashadeenoo isagaaba goyn lahay sidaas daraaddeed wixii afartanka ka siyaasan waa jaa-is way bannaan tahay waana tacsiir waa nooc edbin oo haddii loo baahdo la isqaadan karo amaa xadda nas kale ayadu waxa weye waa xuduudda afartanka afartanka iyo wixii ka agdhow wey macna sidaasa ayaa macnaa sax ayib waa in lagu gaabsadaa haddii la siyaadiyana mushkila male bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin sidaas cumar oo kale xilliga ay dadku khamrada fududaystaanna ha lagu siyaadiyo wixii waxaa badnay hadduu yaho si naadira u dhacayana ha la yareeyo afartanka laga dhigo saas maanaa waxay markaa iltifaadayaan oo milicsanayaan sababta keentay inay saxaabadu siddeetanka gaadhsiiyaan taasay markaa iltifaadayaan adiga waxa weye waxaad tidhahdaa waa ijtihaadaadkii cumar bay ka mid tahay hadda ka hor baan soo marnay kitaabu talaaq markaan soo maraynay nabiga agti nabiga waktigiisii sal lla lay wasalam iyo abubakar waktigiisii iyo waktigii cumar qaybtiisii horeba talaaqu halaat soo hal ma ahaan jir somayna sooma haddana cumar muxuu ka dhigay dadku markay furitaankii badiyeen wuxuu ka dhigay saddexa dalqadood inay iswada raacayaan ruuxii ku dhawaaqo waa nooc muxuu ahay tacsiir ah sideedaba markii zawaajirta sareecadu dejisay dadku ay fududaystaan oo gudbaan khulafadu way ijtihaadi jireen si ay u loo helo xikmaddii shareecadu ugu talagashayoo dadka inay waxan ka celisa saas wey macnaha marka kullu dalika ijtihaadaatu alkhaliifa w cumarba ijtihaadaadkiisa w dad badanna waa ku raaceen xadiidka waxaa kaloo loo deliishaday mantagga ruuxu hadduu khamro mantago oo la arko laguna markhaati kaco inuu khamro mantagay inay ku filan tahay in la xado sidaana waxaa qabay cuثmaan ibni cafaan waxaana ku tegay imaamu maalik culimada intooda kale waxay qabaan mantagid keliyata lagu arkay kuma filla in la xado haddaaban la arkaynin markuu cabayay mantaga keliya kuma filla sidaas dambayna u badan yihiin jumhuurtoodu macnaha ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya oo xadiidkani faa'iideynayaan yani waxa weye jeedalka jeedalka lagu dhufanayo ruuxa qamrada cabay xadiidka waxaa ku soo arooray saxaabadu keliyata waxay ku garaaci jireen laamaha geedka timirta laamihiis ama caleemihiis iyo kabaha iyo marada faraqooda nin walba wuxuu soo gaadho unbuu la dhici jiray laakiin jeedal iyo shaabuuk lalama dhici jirin bay leeyihi saas daraaddeed baa alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waxaa laysla ogol yahay in ay ku filan tahay in maro faraqeed iyo eh, muxuu ahaay laamo iyo caleemo iyo eh, muxuu ahaay kaba iyo wax saasoo kale a lala dhaco afartanka lagu gaadhsiiyo shaabuugga in lala dhacana waa bannaan tahay buuri shartise ma aha sharti ma aha waa laga kaaftoomi karaa buu leehay garaaci nebigu uu garaaci jiro dadka khamrada cadda la garaaci jira saasay ahaydoo saxaabada inta garaaca la yidhaahdo nin walba wuxuu markaa gacantiis kuha inbuu ku garaaci jiro ninkii ulyar haya ninkii ka baxaya ninkii dharbaaxa haya ninkii gacanta khalaas markii waxoogaagii la gaarsiiyana daayun baa la dhijir wacan mucaawiyata radi allahu canhu can nabiy sal lay slam nebigu wuxuu ka wari bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan khamrada haddii shaabuug ruuxa lala dhaco shaabuug haddii lala dhaco oo dhibaata ka soo gaadho oo u dhinto waa xad qiyaasteedii la dhaafiyey oo mag baa la bixinayaa bay leeyihin ruuxa magtiisa waa la bixinaya leanna waa xad mukhafafa bay leeyihiin oo la fududeeyey ee ma aha xad la adkeeyey maaha haddaad marka adiga adkaysood shaabuub adag aad dadka la dhacdo markaas wixii ka yimaada waad qaadi bay leeyihin macdu ahlicilmi wa can mucaawiyata radi allahu canhu can nabiy nebigu wuxuu ka wariyay sal ly waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi fii shaaribi alkhamri khamrada ninkii cabayey ninkii khamre cabayey markuu ka hadlayay nebigu wuxu uhi sal lay aslam idaa goortii shariba uu cabo fajliduuhu jeedla uma kadibna idaa shariba mar labaad markuu cabo fajliduuhu haddana jeedla uma idaa shariba markuu caba ahaalian damarka saddexaad fajliduuhu jeella haddana uma kadibna idaa goortii shariba uu cabo alraabicata midda afraad fadribuu ku dhufta seefta cunuqahu luquntiisa luqunta garaaca dila markaas yani nin mar afraad samro loo keenay kaasi dhaafiya waa adduunka dhaafiya dila kaas ahraja waxaa soo saaray axmedu axmed baa soo saaray wa hada kanina lafduhu lafdu axmed waay wlarbacatu afartiina way soo saareen arbacatu ahlusunankana way wariyeen macna xadiidkaasi waa xadiid saxiixa dahabi baa saxiixiyey wa kadalika ibn cabdilhaadi ruwaatu hiqaat buu leeyahay ibn xibbaan min xadiidi abi hurayra isagoo abuu saxiixiyey albani fii sixaxi sunan wa silsila saxiixa labadaba uu ku saxiixinaya axmed shaakir fii tacliiqihi cala lmusnad kadalika sheekh albani bal wuxuuba leeyahayba alxadiidu fii gaayati asixa Ah, lanna jamaaca saxaabada ka mid ah wariyey buu leey manaa rag badanoo saxaabada kamid ah, ilaa lix buu sheegay marka kama fi saxiixa waxaa kaloo saxiixiyey xaakim min xadiidi shariid ibn aws bal ibn xajar laftiisa ayaa xadiidka xoojiyey kutubtiisa qaar ka mid a oo adkeeyey macna oo sheegay inuu yahay xadiid xoog badan xadiidku marka waa isweyn wadakara wuxuu sheegay buu yihi atirmidiyu tirmidi wuxuu sheegay maa yadullu wax ku tusaya calaa annahu isagu waa xadiidkani mansuukhun inuu yahay mid la nasakhay tirmidi xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu daba dhigay wax ku tusaya inuu xadiidkani la nasakhayo xukunkiisa la bedelay la nasqiga waxa weeye xukumkoo horreeyey baa daliil baa ka daba imaanaya daliilkaasaa xukumkii marka bedelaya xukum kalea lagu bedelaya macana ayb yani waa la bedelaya ama waa la qaadaya biduuni badel ama inta la qaadaa mid kale lagu soo bedelaya ayb arrintaa uu xaafidku leeyahay tirmidi baa sheegay wax ku tusaya naskigiisa wuxuu ka wadaa jaabir bn cabdillaahi baa wuxuu ka warinayaa oo keenay jaabir in laga warinayo xadiis uu sheegayo inuu nebiga ka warinay sal ly sl oo odhanaya inuu nebigu yuri sal lay waslam khamrada ruuxii cabaa jeedla hadduu ku noqdo marka afraad dila sidaa markuu nebigu u yidhi xadiidka jaabir baa wato nebigu markuu sidaas yidhi marka afraad dila kadib ayaa waxaa dhacday in nebiga loo keenay markaa kadib nin loo keenay khamro cabbay oo weliba markii afraad cabay markaasuu nebigu sal alay wasalam wuu jeedlay mana dilin ayb xadiidkaasi ayuu daba dhigay tirmidi markuu xadiidkan abu mucaawiye sheegay ayuu wuxuu daba dhigay xadiidkan jaabir ee sheegaya inay dhacday nebigu nin mar afraad khamre cabay inta loo keenay inuu jeedlay oo uusan dilin ayib taasina waxay ahayd markuu yidhi dila kadib bay ahayd nebiga laftiisa waxaa u dambeysay inuusan dilin ee uu jeedal keliyata ku gaabsaday xadiidkaasuu daba dhigay oo ku tusaya inuu mansuuq yahay xadiidkan hore ee mucaawiya xadiikaasi marka bayhaqi baa soo saariya qeydkii laakiin sanadkiisu waa daciifo can canas ibni isxaaq baa ku jira muxamed ibni isxaaq oo mudallis ah ku jira oo cancaneeyey wabittaali waa daciifu sanad inkastoo ibn xajar uu fii bacdi kutubihi ku taxsiiniyey marka midda uu leeyahay wadakara tirmidiyu maa yadullu cala annahu mansuuqun xadiidka jaabir buu ka wadaa ee sanadkiisu daciifkaya wa akhraja waxaa soo saaray daalika arrinka daalikaas muxuu yahay daalika naskigaas waay daalika xadiidka naskiga kutusaya waxaa soo saaray abu daawuudda baa soo saaray sariixan xaal uu yahay mid cad oo ku cad naskiga can izuhriyi buuna ka warinaya can izuhriyi maxamed muslim azuhri ayuu ka warinaya iyadana wuxuu ka wada xaafidku abu daawuud xadiidka uu soo saaray can izuhriyi can qabiisat bni du'ayb qabiisat ibnu ay baa laga warinaya wuxu uhi nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi khamrada ruuxii cabba jeella hadduu ku noqdo haddana jeella hadduu ku noqdo jeella hadduu marka saddexaad ama afraad ku noqdo dila nebigu markuu go-aankaa bixiyo sidaa amray kadib ayaa waxaa loo keenay buu ihi nin khamro cabay markaasuu jeellay haddana mar labaad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeellay haddana mar saddexaad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeellay haddana mar afraad baa loo keenay isagoo cabay wuu jeellay wa rafaca alqatla wa kaanat ruqsa dilkiina waa ka kor yeelay oo muusan dilin ruksa iyo waxayna ahay fududayn sharci ah yacni wuxuu marka tusayaa diladii waxaa ka dambaysay inuu nebigu dilkii ka daayay oo jeedal keliyata ku gaabsaday xadiidka qabiisatu bnu du'ayb abu daawuud uu soo saaray kaasuu ka wadaa marka sufyaan wuxuu yidhi waa sufyaan ibnu cuyeyne oo zuhri wuxuu yidhi zuhri xadiidkaa markuu sheegay kadib waxaa la joogay markuu sheegayey dheh xadiiska markuu sheegaya waxaa la joogay mansuur ibnu muctamir iyo nin la yidhahdo mukhawal ibnu raashid markaasaa wuxuu ku yidhi kunaa waafiday ahli lciraaqi bihada hada alxadiid xadiidkan intaad qaadaan gaadhsiiya nimanka idii jira reer ciraaq waa u baahan yihiin u geeye ayb xadiidkan laftiisa tirmidi uu soo saaray xadiiu qabiisa xadiiu ah, qabiisat ibnu du'ayb tirmidina waa ishaaray isaguna oo markuu sheegaya xadiidkaa hore jaabir markuu sheegay buu kan qabiisana daba dhigay labadan xadiidbaa marka laga dhigay inay nasakheen xadiidkaa hore ee dila dhahaya oo labadan xadiisu maxay leeyihiin waxay leeyihiin nebigaa la hayaa oo markii afraad ama shanaad aan diline aayar un muxuu ah intuu jeedlay iska daayey marka ficilkii nabigaa dambeeyey bay leeyihi xadiidkan dambe isaguna sanadkiisa dacfi baa ku jira waa mursal leanna waxa weeyaan qabiisatu bnu du'aybkaasi waa caruurtii saxaabadu ahaa nebigana wuu arkay laakiin waxba kama maqli karin sidaas daraaddeed ragga noocaasoo kale axaadiistooda waxaa la yidhahdaa waa mursal xukmumursal bay leedahay mursalkuna waa min anwaaci daciif ayb saas daraaddeed ibnu xajar wuxuu leeyahy waa xadiid mursal ah rijaaluhu rijaalu saxiix buu leeyahy muwaafaqat lkhubri alkhabar iyo itxaafu lmahara labadaba saasuu ku leeyahy fatxulbaarigana wuxuu ku leeyahay sida muuqata buu leeyahay qabiisa xadiidka waxaa u sheegay saxaabi hadday sidaas tahayna xadiidku saxiix buu noqonayaa buu leeyahy ayib adiga almuhim xadiidku daahirkiisu waa irsaal wey macna saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey waa kan dambe sheekh albani fii daciifi sunan abi daawuud buu ku daciifiyey marka labada xadiidba dacfi kama magna kan uu leeyahay dakara tirmidiy maa yadullu cala anahu mansuuq oo sheegnay inuu yahay xadiidu jaabir bn cabdillaah dacfi baa ku jira kan dambe oo abu daawuud baa soo saaray uu leeyahay tirmidina ishaaray isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira labadaba sanadkooda dacfi baa ku jira ayb laakiin waa laisku xoojin karaa oo ninkii yidhaahda intay isxoojiyaan bay xasan noqon karaan waa suroobi kartaa leanna labadaba dacfigoodu shadiid maaha labadaba dacfigoodu waa yasiir maadaama dacfigoodu uusan adkaynna way isxoojin karaanoo xasan way isku noqon karaan sidaas waa la mari karaya maana sidaas w almuhim culimadu in la dilo ruuxa marka afraad ama shanaad khamrada lagu qabtay in la dilayo iyo inaan la dilaynina la jeedlayo way isku khilaafsan yihin jamaahiirtoodu waxay qabaan salafan wa khalafan badankood waxay ku tageen xukunka dilku ma jiro laguna camal fali maayo waana la bedelay mar horu ahaa laakiin waa la bedelay halkaasay mareen qaar wa daliilka nasakhay waxay ka dhigeen ijmaaca qaarna daliilka bedelay waxay ka dhigeen labadaa xadiis iyo wixii la midu isku xoojiyeen marka waxay yidhaahdeen xukunka dilka waa mansuuqo waa la bedelay mana jiro ama ijmac baa nasakhaan la yidhahdo ama axaadiistaasaa nasakhdaan la yidhahdeen sidaana waxaa ku tegey oo soo guuriyey in laysla ogol yahay oo ijmaacay tahay alimaamu shaafici tirmidi ibn ibn cabdilbar iyo keyrkood waxay leeyihiin waxaa laysla ogol yahay qadiiman wa xadiisan inaan khamriga la dilayn xataa intaasoo gowra cabd saasay ikaas qolaa martay oo daahirka yani waxa wey xadiidkan ka tegey aan ku camalfalin bacdu ahlilcilmi baa waxay ku tageen in la dilayo oo xadiidkan mucaawiye qabsaday iyo xadiidka la midka oo waxay dhaha xadiidku waa saxiix naskina ma jiro cad oo la hayo ijmaacna ma jiro masaladu waa khilaafiyo mar hadday sidaasay xadiiska waa in lagu camal falo daahiriyadaana qaba sidaas aadna waxaa ugu dooday masalada iyada ibni xasmi abu maxamed ibni xasmi filmuxalla buu aada ugu dooday oo wuxuu leeyahay waa la diliyo xadiidka daahirkiisaasaas ijmac aad sheegteenna ma sugna axaadiistan aad deliishateene naskha u deliishateenna waa daciif ama meehe waa ficil nebi baa la dhihiyo tanna nebigu waa sameeyey tanna waa sameeye walkullu jaais walkullu jaais ra'yi waxaa jira marka uu qabo ibnulqayim caleyh ullah oon isleeyahay taqriiban axaadiista wuu isu keeni karaa ibnulqayim wuxuu ku tegey dilku shaaribu khamriga in la dilo marka afraad ama marka shanaad mas'alo laazima ma aha buuri laakiin waa tacsiir imaamka hadday la qumanaatana uu samayn karo hadduu doonana uu iska dayn karo jeedal uu ku gaabsan karo wuxuu leeyahy sababtu waxa weeye nebigu sal alay wasalam waana jeedlay waana dilay in la dilana waa amray baan dhihi lahaa jeedalna waa sameeyey marka way bannaan tahay goormuu dilku bannaanaanayaa markay la qumanaato dowladda iyo maxkamadda iyo qaadiga markay la qumanaato wuu dili karaa litacziir saasuna haddaan idhahdo tacziirta qatli bay keeni oo qaybaheeda qatli baa ka mid a waana masle khilaafiya sidaa waxaa kaloo doortay oo isaguna jeclaystay sheikhu alalbani caleyh raxmat ullah kama fi silsila saxiixa ra'yigaa ibnuqayim buu maraya ma maa xalay haddaad xusantiin masale aan soo marnay oo ahayd ninkii ahaa muxuu ahaayey ninkii tuugga ah soo garanaysa ninkii tuugga ah xadiiskiisa xadiiskii ugu dambeeyey oo ahaa muxuu ahay marka afraad marka shanaad hadduu xado dila soomaya ibnu qayim wuxuu leeyahay taasna marka shanaad tuugga in la dilo ayaduna waa tacsiir laazim ma ahee hadday imaamka la qumanaato wuu samayn karaa wuu ku ijtihaadi karaa waana dili karaa hadduu yani uusan dilin oo uu si kale ula mucaamaloodana wuu heli karaa marka qatligaasi waa tacziir buu leeyahay khiyaarka imaamkayna u taalla tan khamriyacabkuna marka afraad dilkiisu isaguna waa tacziir buu leeyahay imaamkay u taalla waa mukhayar buu leeyahay inuu dilana wuu heli karaa hadday u arko maslaxa u ah inuu jeedlo sidaa ku daayana wuu heli karaa hadduu maslaxo u arko ibnuqayim aleh ramatullah halkaasuu maraya sheekh albaanina waa doortay oo saas isagana la kumanaa an bni hurata radi allahu canhu qaal ah, baxi aad qayim a ah masaladaas waxaa leh oo taxqiiq fiican ka sameeyey eh, ninka la yihahda asheekh axmed shaakir kii muxadiska ahaa ee masriga ahaa fii tacliiqihi cala lmusnad musnad axmed buu tacliiq ku leeyahy marka tacliiqaasuu baxi qayima ka sameeyey oo axaadiista ku kulmiyey oo uu kaga hadlay oo duruqdeeda kaga hadlay oo fiqhiyana uu taxliilay waana baxsiga ugu fiican ilaa hadda ay leeyihiin oo masalada laga qoray waa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كل حوري اذا غورتي ضرب او قرع احدكم مسكين اذا غورتي ضرب او قرعيو احدكم مسكين مركو قرع الربو او وح قرعيو فليستقيها اسكجرو الوجه وجهها اسكجرو وجهه يوسف وح قرع متفق عليه buhaariyo muslim baa soo saaray lafdigaas idaa daraba axadukum falyattaqi lwajha lafdigaas bukhaarina ma warinin muslimna ma warinin xaafidu saynama dhihin muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray lafdigaa mayna soo saaren lafdiga waxaa soo saaray oo wariyey axmed ajuri fi shariica bayhaqi fi lasmaa wasifaat wa keyrkood tamaamkiisu iyo dhamaystirkiisuna waxa weeye idaa daraba axadukum falyattaqi lwajha midkiin markuu garaacayo wejiga ha iska ilaaliyo maxaa yeele fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi maxaa yeele ilaahay aadam buu abuurayo suuradiisiibuu ku abuuray yani damiirku ma alluu u noqon mise wuxuu u noqon aadam buu u noqon waa masalada muxuu ahaaye ay ay culimmadu isku khilaafeeno muxuu ahaaye ibnu khusayme iyo keyrkiina ay meel mareen culimada kalena ay meel mareen muhiimada hadda baxsiga hadda kama hadlayne yani waxa weye falyastaqi lwajha marka waxaa iskale lafdigan qolyaha aan sheegnay baa wariyey amaa bukhaari iyo muslim lafdigay wariyeen waa lafdigay wariyeen kan mehe lafdiga iyagu xadiisku wariyen waxa weeye idaa qaatala axadukum falyajtanib ilwajha midkiin markuu dagaalamayo wejiga ha iska ilaaliyo yani ruux muslim markaad la dagaalamayso wejiga iska ilaali mana wejiga nabar ha kaga dhufane lafdiga muslim isagu wuxuu idaa qaatala axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la dagaalamayo wejiga ha iska ilaaliyo marka lafdiga saxiixaynka ku yaalla waa kaas ama lafdigan hadda meesha inoogu yaalla ee uu saxiixaynka u tiiriyey xaafidku ma ayna warinin oo lafdigan ayagu ma laha ayb xadiidku muxuu faaideynayaa wuxuu faa-ideynayaa ruuxa marka la xadayo ama la tacsiirayo ama la edbinayo ilaa wejiga laga garaaco waana laisla ogolya nahyiguna wuxuu faaiideynayaa taxriim cilada xadiidkuna waxa uu ku cileeyey faina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi wejiga bini aadamku waa meesha ugu sharaf badan waay marka wejiga in nabar lagaga dhufto ama wejiga laga garaacayo ma ah saas macana ayb madaxay isku khilaafsan yihin madaxa bay isku khilaafsan yihin qolyaha waxay qabaan xataa madaxayaa laga garaacay qaarna waxay leeyiin madaxa waa laga garaaci karaa xuduudda laga hadlayaa tacziirtuna waa raacsanta waa lamid macna وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا تقام لما اوغو الحدود الحدود في المساجد مساجد دحيز لغما اوغو حديث كاس اذا ضرب احدكم فليتق الوجه مركوس صحيحين كو ايرو ورنين ولفظه سيده waa saxiix sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn siduu sheekh albani fi saxiixa kule sina saxiixa saasuu kule ayib وعn iبn cabاasi radي الlahu tacala canهuma qala wuxu uhi qala rasul اlah sl ه wasalam laa tuqaamu lama oogo alxuduudu xuduudi fi lmasaajidi masaajida dhexdeeda laguma oogo oo waxa wariyey atirmidiyu baa wariyey walxaakim iyo xaakim baa wariyey wakadalika waxaa wariyey ibn maajah daara qطni darimi albayhaqi iyo keyrkood baa wariyey sanadkiisa dacfi baa ku jira sanadkiisa waxaa ku jira ismaaciil ibnu muslim nin la yidhaahdo oo daciif laakiin waa la mutaabaceeyo niman iyaga laftooda dacfi ku jiro ama duruq dacfi ku jiraan lagu mutaabaceeyey oo bayhaqi iyo xaakim daar qutni ay soo saareen xadiidka marka dacfi kama marna sanadkiisu laakiin wuxuu leeyahay shawaahid iyo axaadiis kaleo u markhaati kacaysa oo uu saxiix ku noqonay maala waxaa ka mid ah xadiidu xakiim ibni xisaam oo uu yidhi nebigu sal lla alay wasalam nahaa an tustaqaada bilmasjid an tunshada alashcaar wa an tuqaama fiihi alxuduud nebigu wuxuu reebay sal alay wasalam in masaajidda wax lagu qisaasto oo ciddii la qisaasay masaajidkan dad kale masaajid dhexdiisa lagu qisaaso in gabayga iyo shicirka lagu tiriyo masaajidda iyo in xuduudda lagu oogo intaaba nebigu waa reebay sal lay slam axmed iyo abu daawuud iyo daara baa soo saaray sanadkiisa nin majhuula ku jira albaani baa taxsiiniye fi lirwa ayib shawaahid kaleetana xadiidka wuu u sheegay kamaa fii riwaya haliil xadiidku marka bishawaahidihi buu xasan ku noqonaya ama ay dhici kartaaba inuu ka saro maro marka waa sugay wuxuu faaideynayaa wuxuu faa-ideynayaa inay xaaraam tahay masaajidda dhexdooda in xuduudda lagu oogo xuduudda ama garaacista ama dhagax kudilidda ama qisaasta in masaajidda dhexdooda lagu sameeyo waa reebay nebigu sal alay wasalam waana xaaraam sidaana waxaa qaba culimada badankood kuufiyiinta shaafici axmed ibn xambal isxaaq ibn rahwiya ayaa qaba imaam maalik isagu wuxuu leeyahy xuduudda aan kala qaadna wixii iska yar oo fudud masaajidda waa lagu samayn karaa wixii laakiin badan masaajiddaha laga fogeeyo tafsiilkaasu isagu qabaa laakiin aldaahir waxa weye axaadiisku ma kala qaadin saas daraadeed dhulka ilahay waa badan yahay masaajidayaan xuduudda lagu ogin waay an anas radi allahu canhu qaala wuxuu yihi laqad anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey taxriima alkhamri khamrada xaaraamaynteeduu soo dejiyey walxaal maa bilmadiinati magaalada madiina ayna ku sugnayn wamaa bilmadiinati magaalada madiina iyadoo ayna ku sugnayni sharaabun wax cabitaan oo yushrabu la cabo ilaa min tamrin timir xaggeeda inuu ka ahaaday mooye ilaa xaal uu min tamrin ka ahaaday mooye ahrajahu muslim baa wariyey yani wuxu hi anas bn malik markay aayadaha khamrada xarimaya ay soo degeen ayb ilan tadriijan bay usoo degeen khamrada xarimideedu waxyaalaha si tartiib tartiiba ah loo xarimay bay ahayd waxyaalaha mujtamacu bartay oo muddo soo cabi jireen oo jaahiliyadii yaqaaneen bay ahayd waxyaalahasaasoo kalea marka mujtamaca laga goynayo shareecadu waxay isticmaashaa tartiib tartiib baa looga jaraa nafta bini aadamka markaba waxa kama goyn karto ma fududa sida ilmaha yarko kale marka markii ugu horreysa waxaa la muujiyey oo loo muujiyey aayadda ku jirta fi suurati annaxli yani muxuu ahaa sakaran wa risqan xasanan baa layihi ah. sakaran waxaa laydin waxaa ka samaysanaysaa wax lagu sarqaamo iyo risq wanaagsan meesha xoogaa waxaa la ishaaray sarqaanka iyo sharaabkiisu inuusan risiq wanaagsan ahayn ishaara la bixiy waxaa ku xigtay baa laleeyahay aayadda rabbi yihi tabaaraka watacala laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu ma taquuluun salaada ha u dhowaanina idinkoo sarqaansan ilaa aad ka fahantaan waxaad akrinaysaan yaa ayuha alkaafiruuna nacbudu maa tacbuduuna walaa antum macnihii oo dhan bay isku qabteen nin khamraysan ma joogo caqligiisu ma joogo sooma markaasaa waxaa la yidhi laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa intaad sarqaansantihiin salaaddaa u dhowaanina marka xilliyadii qaar ka mid a salaaddu markay soo dhowdahay ayay khamrada joojinaya xaaraan baa laga dhigay marka iyada xilli baa laga dhigay inta kale cadda habeenkii markaad guryaha kusoo noqotaan iska waa iska cabi ilaa markii dambe la yidhi alla tabaaraka watacala taxriimka marka abadiga qaatica ah marka soo deji inama alhamru walmaysiru waalansaabu rijsun min camali shayaani fajtanibuhu baa lacalakum tuflixuun halkaasaa la mariy marka xilliga aayadaasi soo degayso khamrada xarimaysa si go-an xilligaasi khamrada la cabi jiray timir bay ka samaysnayd bule saasuu anas leey man timir bay ka samaysnayd xadiidkani wuxuu radinayaa nimanka la yidhahdo kuufiyiinta xanafiyiinta iyo keyrkood oo ku tegey khamra waxaa la yidhahdaa wixii cinab uun ka samaysan haddii waxaan sarqaaminaya dadka uu cinab ka samaysanya oo asalkiisu uu canabka ka yimid marka waa khamro laakiin hadduu waxyaalo kale ka samaysanya timir ka samaysan waxyaalo kale ka samaysanya markaasi khamro lama yidhahda de saxaabadii baaba waxay leeyihi khamradii qur-aanku xarimee waktigaa la cabi jiray timir unbayba ka samaysanayd qolyahaasaa marka lagu radinaya oo xadiisku radinaya an cumar radi allahu canhu waxaa laga weri qaal qaala inuu yidhi nazla waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamrada xarimideeda walxaal hiya iyadu min khamsatin shan shay xaggooda ka ahaatay iyadoo shan shay xarimideeda ku yii markaana shan shay baa laga samayn jiray min alcilabi cinabka xaggiisaa laga samayn jiray cinabka waa kanaan garanayna w canab watamri timirtana waa laga samayn jiray waalcasali malabkana waa laga samayn jiray wlxulfasi qamandida wshaciiri iyo heeda shaciiri iyo heedha qamandida inuu egtahay kacdab ayib wlkamru khamradana buu yihi cumar maa khamara waa wixii daboola alcaqla caqliga daboola muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray khamrana waagaasi tii la cabi jiray qur-aanku markuu soo degay intaaba waa laga samayn jiray mid qamadi laga sameeyo mid shaciir laga sameeyo mid laga sameeyo malab mid laga sameeyo cinab mid timir laga sameeyo kulli way jireen waana la isticmaali jireen qur-aanku markuu yimidna kulli waa wada jooji khamrada sideedaba maxay ka samaysantoo ka soo jeedaa ha fiirinine wixii caqliga bini aadamka dabooloo sarqaamiyo o dhan waa khamra buud waxaa xoojinaya xadiidka nabiga sal alay waslam uu yidhi cinda abi daawuud wakayrihi kullu mukhamirin khamrun kullu mukhamirin khamrun shay kastoo maskaxda daboolo waa kamro shay kastoo maskaxda daboolo waa kamro marka khamro maxaa la yidhahda khamro waxaa la cabo keliya lama yidhaahdee wixii maandooriye ah oo maanka iyo maskaxda waxyeelo oo dhan waa khamro ama xididka ka qaado ama muxuu ahaaye cab ama ruug oo cun ama xashiishad ha noqdo ama muxuu ahaaye sanka ka qaado dariiqadaas u qaadanayso iyo maadaduu ka samaysan yahay muhim ma ah laakiin muhimaddu maxay tahay wax ma sarkaaminaya maskaxdu wax ma yeelaya ha hadayta waa kamro xukunka kamruu qaadanaya waxaa sidoo kale xoojinaya xadiidka wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi kullu muskirin shay kastoo wax sarqaamiyaaye khamrun khamrowe soma kullu muskirin shay kastoo wax sarqaamiyaaye khamrun khamrowa wa kullu muskirin shay kastoo wax sarqaamiyana xaraamun xaraam akhrajahu muslim muslim baa soo saaray marka fahlo cilladda xukunka xaaraamnimada cilladda keenaysa waa sarqaaminta iskaarka waay iskaarka meel kasta oo iskaarka laga helo iyo maado kastoo iskaarka uu ku jirana waa khamra oo xukunkiibaa imaanaya xurmada ah taxriimka ah xaddiina waa raacisa saas daraaddeed xadiidka abu daawuud ku yaalla min xadiidi daylami xumyari daylam alxumyari nabigaan u nimid buri sal lay sl markaasa waxaa weydiye rasuul ilaahi waxaan joognaa buu yidhi oon deganna dhul qabow shaqo adagna waan qabanaa waxaana jira sharaab aan samaysano cabitaan aan samaysanno aanu shaqooyinka adagna u kaalmaysanno qabowga dhulkana aan u kaalmaysanno waxoogaana kululeeya ee ka waran buu yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay aslam ayuskir ah, wax sarqaamiyaa markaad cabtaan ma ku sarqaantaan hahaa buu yidhi faijtanibuuhu nebigu sal lay slam marba hadduu wax sarqaaminayo ka fogaada marka cilladu iskaar waay markaasaa wuxu yhi rasuul ilaahay ow dadku dayn maayaan dadkii laga xiri maayo way caadaysteen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hadday dayn waayaan ula dagaalama buu nabi sal lay slam hadday dayn weeyaan kula dagaalama ilaa ay daayaan saas maana ayib leanna waxa weye wuxuu ka mid yahay muxaramaadka daahirka shareecada muxaramaadka daahirka ee mutawaatirka ah ruuxii laga fujin kari waayo ama kooxdii xoog lahoo laga fujin kari waayo isku dheji kuna dagaalanta waa lala dagaalami wakadalika waxaa la mid ah waajibaadka iyo faraaidda daahirka ah ee muuqatay mutawaatirka ee ka qarsoonayn dadkii intay ka tagaan haddana lagu kari waayo ku dagaalama oo isku difaaca waa lagula dagaalami xataa muslimiin ba ha ahaada ilaa ay iltizaamaan muxaramaadkana ay ka tagaan layskumana khilaafsana bule ibnu taymiya caleyh raxmatullah alama waa laysku khilaafeye sunno hadday ka tagaan sunno shaciiraa ah, sida masalan labada ragcadood ee salaadka fajirka oo kale hadday magaalo meel degan ay ka tagto kuna waafaqaanka tegiddeeda kuna adkaystaan ma lagula dagaalami ilaa ay ogolaadaan oy qaataan mise lagula dagaalami maayo waa sunno bay fuqahadu isku khilaafsan yihiin bu laakiin waajib daahir ah iyo muxaram daahir ah dad intay ka tageen muxuu ah waajibkii muxaramaadkiina ku dhacayaan muxuu yii muxuu ahay taa iyada khilaaf kama taagna buui in lagula dagaalami karo oo ciddii awood haysa si ilaa ay muxuu ahay ay qaataan ayib cilladu marka waa iskaarka wixii wax iskaariya oo wax sarqaamiya waa khamr meeshaas ayaa marka waxaynu ka fahmaynaa qaadku inuu khamro yahay qaadku waa khamr xugum khamruu leeyahy liish lianna waxa weeye waxaa muttafaqoo laysla ogol in ay ku jirto maaddo maanka iyo caqliga bini aadamka waxyeesha culimada islaamku waa horay ka hadleen oo maadadii markii geedkani soo baxay oo cunitaankiisa la bilaabayba oy arkeen adraartiisa iyo dhibkiisa bay xukumeenoo ay xaaraamnimadiisa caddeeyeen caalamka horumarkan hadda uu gaaray markii laboratoriyada iyo mukhtabaraadka la geliyey oo la baaray waxaa laga helay maado muskir ah maado wax sarqaamiso maandooriye abaa ku jirta sidaas daraaddeed ba caalamku hadda wuxuu isku raacsan yahay qaabku inuu maandooriye yahay qaadkiinu maanduuriye dowladahana xataa kuwa gaalada waa xarimeen allahuma meelaha waxaa jira dowlada sidoodaba aan maandooriyuhu uusan agtooda uusan dembiba ka ahayn maala hadda holand oo kaleeto netherland holand oo kaleeto waa meesha maandooriyuhu kaba dhacba soomaaliba yurub joogtay qaadka cunta meesha uu uga tago waa holand holand baa iska furan holand baa la geeyaa kadibna waxaa lagu qaadaa muxuu ahaayey baabuur iyo waxbaa lagu gudbiyay hoostaasa laga geeyay meeshaasay marka qaad qaadka adiga waxa weeye eh, hadal kama joogo inuu khamrada xukunkeeda leeyahay saas way macana leanna maadaama maada muskira ay ku jirto iskaarku muxuu ahaayey ama markaaba ruuxa ha ku dhaco ama dib ha ka yimaado si tadriijiya ha u yimaadee marba hadday maadadu ku jirto waa khamro weeye shakina malaba talada iyada macana wuxuu la dheeryahay khamrada oo uu ziyaado leeyahay fasaadka uu u geysanayo diinta ruuxa qaad yaa cunaa qaad dadka dadka ugu diin yar baa cunaa faraaidtii iyo waajibaadkii iyo muxaramaadkii iyo majaalista qaadkuna waa majaalis munkar wa majaalis munkar a ah wa adigu majaalis qaadoo qur-aan lagu akrinayo maata ama majaalis qaadoo lagu wardinahayo maata majaalisuaado cilmi laysugu sheegay ma lawi iyo qashi iyo muxuu ahay fadhi iyo niman iyo naago isku dhex jira iyo muusig iyo heese iyo haddaaban lagu baxinba maba marqaaba hayaanba haddaan lagu koosaarin bahasha uma baxaysaba marka waa in koosaartii la helo marka waa majaalisu ismin wa macaasi wa marka diin la-aan buu sababu yahay nafta bini aadamkii caafimaadkeedana dhib buu ugeysta oo waxaa kutusaya oo iska cad bini aadamka jirhkiisa waxaa ugu adag lafaha iyo ilkaha ilaa ilku waa laf sooma ilib waa laf baalkan ilkihii eber ka dhigay oo jirka ugu adkaa jirka intiisa kale dhib intee lagugu geysanaya eh, misaali waxay kula tahay intuu ilkaha cuno muusan jidhkii ka jilicsanaana dhib u geysanayni nafti bini aadamka iyo caafimaadkeediina waa dilaya shaki male waxaa intaa dheer xoolihiina waa baabi'inaya nasligii iyo tarankii iyo qoyskiina waa baabi'inaya aniga xasaba annabari wallahu aclam qaabku waa ka mafaasid badan yahay khamrada labadooda marka laisgarab dhigo qaadkaa ka mafaasid badan khamrada oo imisaa khasaaraynaa imisan haddaan mujtamaca muslimkaana ah, imise milyan baan sanadkiiba khasaarnaa oo xoolaa qaadka sababtiisa ku khasaarnaa nairobi iyo iyo adisababa maalin kasta waxaa ka soo kacay intaasoo diyaaradoodoo qaad wada sooma xaggey aadaan soomaaliya aadaan ayagoo dollar ka buuxana way soo noqdaan war dadkaasoo dadkii gaasi islaam maaha baaba ahay iyo dowlad la-aanta amaa suntaana waa loo geeyaa waxay haysteen wixii ugu qaalisanaana waa laga soo qaataa xisaayiyaad ah, somaalidu ay bixinahayeen yani qolo madax bannaan baa daraaso ku samaysay waxay yani taqriiban soo saareen maktabka ay labada dowladoodba ka kasbadaan dadka iyagaa sanawiyan wuxuu gaarayaa malaayiini dollaraad buu gaaraya saalan maaha marka ummad khasaarsan soomani bacda haadaba marka waxa weye intaan nafta been usheegnaa dhahayna qaabku waa xalaal saasma ninaa wax ogeyn bal wadaad baaba ka daro yidhi qaadku waa quutu lawliyaa qaadku waa quutu lawliyaa wadaad baa yidhi sigaarkana waxay u bixiyeen waa miski bay dheheen nabigaa wuxuu yihi sal alay wasalam ummadayda qaar baa imaan doona khamrada cabbi doona aakhiru zamaanka magaceedii magacaan ahaynna u isticmaali doona qaad baan u bixina laakiin waxaa idin khamro la yidhaha haddii khamro la dhihi lahaa soolama garteen dadka u wada tage laakiin waa la qariyo qaad baa loo bixiyey saas maa magacii magaca lahayd baa loo bixiyey ayib wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula sal alay wasalam marka ka ganacsigiisuna waa la mid ninka khamrada ka ganacsada iyo ninka qaadka ka ganacsada waa isku mid haddaadba qaad ka ganacsato inaad khamro geysana waa la mid labadabana waxaad ka kasbato waa xaaraam lanna xadiiska nabiga wuxuu yidhi ina allaha idaa xarama shay-an xarama tamanahu ilahay hadduu shay xarimo lacagtiisana waa xarima bal waxaan shaki ku jirin ninka ka ganacsanaayo waa ka dembi wen ninka cuna leanna ninka ka ganacsadee dhoofinaya dadka u geynaya maalinkii markuu diyaarad geeyay imse kunbaa cunaysa ya soo kulayaal ma cunhayaan kuwa cunayaba isagaa maalinta qiyamada loo soo istaajin doonaa xoolahoodii baaba'ay naftoodii baaba'day diintoodii baaba'day carruurtooda baaba'day qoysaskooda dumay ganacsadaha meeshan ka dira hayaa u qoolan ayaguna waa u qoolan marka miskiinka meelaha duurka la galay cunahay ka ka ganacsanayee rarayaa ka dambi weyn shakina male masalada وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي ما أسكر وحي وواليه oo uu sarqaamiyo kaiiruhu kiisa badani faqaliiluhu kiisa yarna xaraamun xaraam marba hadduu intiisa badani wax sarqaaminayso intiisa yarna waa lami ahraja waxaa wariyey axmedu axmed baa soo saaray walarbacatu aartii iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana kadalika tirmidi baa taxsiiniyey sheekh albani baa sidoo kale taxsiiniyey shawaahid fara badanna wuu u sheegay fi lirwa oo uu ka mid yahay xadiid cabdillahi bni cumar cinda axmed ibni xibbaan daara qutni daciif waxaa ka mid a ah xadiidka cabdulahi bni camr bni caas cinda anasai wabn maaja wadaara qutni biisnaadin xasan waxaa ka mid a ah xadiidka sacd ibn abi waqaas cinda anasai daarimi ibni jaruud iyo keyrkood biisnaadin jayid cala sharti muslim marka shawaahid badan buu xadiidku leeyahay waa xadiis saxiixa w waa xadiis saxiixa wuxuuna faa wixii intiisa badan ay wax sarqaamiso intiisa yarna waa xaaraan yani wax haddaad badsato aad ku sarqaamayso intiisa yartaana kabadiisuna waa xaaraam haddaad galaas ka cabto ama litir ka cabto markaa un hadduu ku sarqaaminayo kabaduna waa la mid kabaduna waa la mid haddaad iilee kabadu waxma sarqaaminaysee kiisa badan hadduu sarqaaminayo kiisa yarna waa xaaraam saas xataa dhibicdiisa xaaraam dhibicdiisa baa xaaraam noqonaysa mar hadday intiisa badan ba wax sarqaaminayso sidaana culimada ayaa ku tegey wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasul lahi sal la alay slam rasuulku wuxuu ahaa yumbadu mid loo qaso lahu isaga alzabiibu zabiibtaa loo qasi jiray fi siqaa'i sibraarkaa loogu qasi jiray yumbadu nabdiga waxaa la yidhahdaa intay weelka biyo ku shubaan bay shayga ay doonayaan inuu ku milmo bay ku dhex tuuri jireen ila nabdiga tuuriddaa lahay timirtii iyo cinabkii iyo wixii bay ku dhex tuurahayaan intuu ku milmuu marka casiiroobahayaa oo casiir buu noqonayaa cabitaan buu isu bedelaya maana saas weyaan kaana wuxuu aha rasululahi sal lay slam yumbadu mid la miiro ama muxuu ahaayey yani loogu dhex rido lahu isaga azabiibu zabiibkii fi siqaa'i sibraarka dhexdiisa loogu dhex tuuri jirayo oo biyo ku jiraan fayashrabuhu markaasuu cabi jiray markuu ku qasbo oo casiir noqdo ama cabitaan iyo sharaab noqdo fayashrabuhu wuu cabi jiray yowmahu maalinkiisaasuu cabi jiray waa maalinkee maalinka la qasay maalinkaa la qasay wuu cabi jiray walhada berri oo kalena wuu cabi jiray maalinkaa maalinka ku xigana wuu cabi jiray wa bacda alhadi berri maalinka ka dambeeyo beri dambaa sooma beri dambana wuu cabi jiray beri dambana wuu cabi jiray yani maantuu cabbayaa oo la sameeyey berrina waa cabbayaa beri dambena waa cabaya saddexdaa beri buu cabaya faidaa goortii kaana uu ahaaday masaa-u thaalisati maalinka saddexaad galabkeeda marka la gaadho habeenka iyo galabtiyaa laisku dhahaya sharibahu wuu cabbi jiray wa saqaahu waxa soo hadhayna dadku waraabin jiray sharibahu wuu cabi jiray wasaqaahu inta soo hadhayna dadku waraabin jiray fa in fadala hadduu soo hadho shay-un shay hadduu soo hadho ziyaada markaa soo hadho ahraaqahu waa daadin jira nebigu sal alay slam akhraja waxa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray waxaa laga wadaa shayga intuusan weli khamroobin oo isbeddelkii uusan weli ku dhicin sharaab ahaan waa loo cabi karaa isbeddelkiisuna wuxuu ku xidhan yahay waktigaa isagaa waxay ku xidhantahay meeshay ku kala xidhantaha ilan waxaa waxaa qeyb ka qaadanaya hawada oo kulaylkiiyo qabowga waa kala gedsan muddada uu ku khamroobi karo hawadaa qayb ka qaadanaysa weelkaa qayb ka qaadanaya dabeecaddaa qayb ka qaadanaysa wahaakada laakiin waxaa muj laga wadaa shaygu intuusan weli khamre isu rogin oo casiirku uusan khamroobin oo maadadii sarqaanka keenaysay aynan ku dhalanin waa la cabbi karaa saas maala masalan malabbaad qastay waad khamiirisay ama kamandi baad qastay waan khamiirisay khamiirka hadday ku sii jirto waxay bilaabaysaa in ay isbedesho urkeedu isbedelo waxay bilaabaysaa inay abuur kiciso waxay bilaabaysaa markaa kadib inay maadadii sarqaanka keento waa midban hadda dadka bidaa'iyiinta ay cabaan somaa maxaa la yidhahda jangaay maya maay somaaliga maxaa lagu dhijir jangaay maya midda meelahaan dadkan oo aan tegi karin baararka ee midda la habeeyey aan aan isticmaali karin baa meelaha ku qasqas way ku indhabeelaano way ku dhammaadaano waadhow intaasaaba ku dhibatayba sooma marka yacni intaynan isbedelin oo aynan noqonin aynan weli maadadii ku dhalin abuur kicinin oo isbedelkaasi uusan ku imaanin hadda waa casiir caadi oo la cabbi kara markaas marka nabigu maalinkaa waa cabbi jira isma bedelin maalinka labaad isma bedelin maalinka saddexaad isbedel gelinka dambe marka la gaaro maalinkaa saddexaad isbedelkiiba marka isu diyaarinaysaa markaasaa laga takhallusi jiray waxla isaga caddi jiray waxla dad tusin jiray hadday wax soo hadhaana waa la daadin jiray markaas sidaas weyaan marka dhib male marka taqayubka ka hor intaan la isbedelin waa la cabbi karaa waxaa kaloo la cabbi karaa khamradu intay khamrowdo oo maadadii ku dhalato oo sarqaankii ay keento haddana hadday inta maadadii sarqaanku ka jabto taxallul ku dhaco ay markaa noqoto muxuu ahay khal ay noqoto khal oo ay ka baxdo maadadii wax iskaarinaysay iyo awurkii iyo wixii ka baxo ayadana waa la cabi karaa waa khal markaas waa khal waxaad garanaysaa marka ujeeddada nahyigu cabitaanka ma ahee waa maadada sarqaaminta intayna maadadaasi ku dhalanina waa la cabi karay maadadaasi hadday ka baxdo ku dhaco takhallul ku dhacana waa la cabbi karaa marka khal waay laakiin maadadu intay ku jirto oo maskaxda uu wax yeeli karo intaasuu xaaraamaya taxriimkana waxaa loo yeelay xifdan lilcaqli caqli binaadamka in la xifdiyo wixii wax yeelaya laga ilaaliyo وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن caafimaadkiina ma uusan yeelay fii maa shay dhexdiisa xarama uu xarimay calaykum korkiina idinka xarimay wax ilaahay idinka xarimay daawo idinma gelinin akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey wasaca waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey kadalika abu yacla iyo qowraani ibnu xasmi ayaa iyaguna soo saaray xadiidku qisu leey qisadiisuna waxay ahayd umu salama ba waxay tihi ishtakat ibnatun lii gabadhaan dhalay baa xanuunsatay fanabadtu laha fii kuus markaasaan waxaan ugu qasay bay tii koob dhexdii koob baa intaan ugu riday timir bisa cinab intaan ku riday baan ugu casiireeyey ayib markaasaa nebigu iisoo galay bay tiri sal lay asalam isaga oo karkaraya isagoo karkarayo abuur kicinaya buu iisoo galay markaasaa wuxuu ihi maa haada um salama maxay waxday markaasa waxaa dhibay tidhi ina bnatii ishtakat fanabadnaa laha haada gabadhaydana xanuunsatay kadibna waan u qasnay dad baana yidhi ku daaweeya dad baa ku yidhi intaad khamro u samaysaan ku daaweeye markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii xaraam ilaahay daawadiina ma yeelin xaraam dhexdeeda wuxuu idinka xarimay daawo idinma gelinin sanadkiisa waxaa ku jira xasaan ibnu mukhaariq nin la yidhaahdo oo mastuur ah majhuululxalal maana laakiin shawaahid buu leeyahay ku xoogoobaya xadiidku waxaa ka mid a shawaahidiisa xadiidka axmed ibn tabraani ibn abi shayba ay soo saareen cali ibn mascuud oo mawquuf ku ah oo kanoo kaleeta maana sanadkiisuna saxiixiisa ayib sida saxiixada uu ku sheegay sheekh albani caleh raxmat ullah xadiis abidarda baa isaguna la mid ah oo uu soo saaray duulaabi fi lkuna isagana marfuuca oo nebigu u yihi sal lay aslam ina allaha khalaqa addaaa waddawaa'a ilaahay wuxuu abuuray cudurka iyo daawada labadaba isagaa abuuray fatadaawow walaa tadaawow bixaraam isdaaweeya shay xaaraamana ha isku daaweynina xadiikaasaa ka mid waana xadiid xasana ah. sida sheekh albani fi saxiixa uu ku sheegay silsila saxiixa ayib waxaa xoojinaya isagana xadiidkan an wail xadrami waxaa laga warin ana ariq bna suwaydin radi allahu canhu sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya nebiga sal lay slam can ilkhamri khamradiibuu weydiiyey oo yasnacuhaa uu sancaynayo lidawaa'i daawo darteed uu sancaynayo khamro uu samaynayo daawona uu ugu talagashan yahay inuu dad ku daaweeyo taasuu nabiga weydiiyey sal lay slam faqaala markaas rasuulku wuxu uhi sal lay wasalam inaha iyadu laysad ma ahaanin bidawaain daawo ma aha walaakinahaa daaun waa sid cudur buu nabigu sal lay slam daawo meehe waa cudur akhrajahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey abu daawuuda wakayruhumaa iyo keyrkood baa wariyey xadiistaasi waxay faa inaan khamrada iyo wixii xaaraamaba ilaahay xarimay aan daawo ahaan loo isticmaali karin sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkiiba waxaa la mida ah bay leeyihiin waxyaalaha nijaasaadka khaasatan waxaa laga wadaa bay leeyihiin waxyaalaha la yidhaahdo alxaraam bidaatihi waxyaalaha shayga laf ahaantiisa xaaraanta u ah daawo ma gala way maana sida eh, maalan baktiga iyo kaadida iyo eh, saxarada iyo eh, waxyaalaha noocaas oo kale ah khamrada iyo ma galay leeyihi qolaa ku khilaafsan sida abu xaniifa iyo keyrkooda waxay leeyihiin maya waa loo isticmaali karaa daawo ahaan sababta loo xarimay oo loo diidan yahay waxa weeye shaygan daawo ahaanta loo isticmaalayo manfa manfacada laga sugayo waa man waa manfaca mutawaqaca ah. manfaca la filayo oo in la helana ay suroobi karto in la waayana ay suroobi karto wa soo ma markaad daawada qaadato inaad ku caafimaadana way suroobi kartaa inaadan ku caafimaadina soo suroobi karto ayib marka caafimaadka la raadinayaay waa wax yacni waxa way aan la hubin in la heliya in aan la helayn shaygan la isticmaalayana waa xaaraamoo waa mafsado muxaqaqa isticmaalidiisu sidaas daraaddeed mafsadada muxaqaqa ah ayaa lagu horumarinayaa maslaxada mutawaqaca ah saas maana yani maslaxa aan la hubin iyo mafsado la hubo mafsadadaa ka horeyso la hormarinaya iyada la rajaxaya saasaa marka loo diidaya waa midda labaad xadiidku nasow wuxuuba sheegayo daawo kuma jirto daawo kuma jirto halkaasaaba la maray maalan dad waxaa jira dhiigga isku daawey oo kaleeto soo ma aw daman masfuuxan dhiigga shubmaya dhiigga eh, dhiigga laba ah dhiigna waa dhiig fadhiya oo isagoo neefka ku jiruu fadhiyaa dhiiggaa fadhiya waa xalaala waa la isticmaali karaa oo maalan beerka iyo beeryarta iyo keliyaha iyo waa dhiig fadhiya waay laakiin dhiigga xaaraamta ah waa dhiigga neefka ka imaanaya isaga oo shubmaya aw masfuuxan waa xaaraam qur-aanka xadiisaa iyada mar hadduu xaaraan yahayna daawo looma isticmaali karo khamradoo kale wa ayb waxay kala duwayaan culimmadu daawo u isticmaalidda iyo waxay kala duwayaan ruux khatar galay in lagu badbaadiyo oo la hubo inay badbaadin karto oo matalan waxay miaal uga dhigaan ruux eh, shay shaybuu yuu ku saxday shaybaa dhuunta u istaagay ma lafbaa macad hiliba uxunbaa dhuunta isku liqdaaray biyo lagaga dejiyana lama hayo ruuxiina waa firiqfiriiley baa dhimanaya khamraa meesha taal amrada mise loo dejin karaa si loo badbaadiyo mise maya waxay leeyihiin inay ka dejinayso maadaama la hubo naftiisiina ku xidhan tahay halliqo oo baasha isaga dejiyo haddii wax kalena waayo taasi ka hadlay taasi waxay la mid tahay bay leeyihiin ruuxa muslimkee naftiisa u yaabay ee baktiga helay soo ma hilibka baktiga sooma cuni karta markay ku qabato qur-aankaaba sheegay sooma maxaa markaa lagu bad nas baa lagu badbaadinayaa inay badbaadin kartana haalibka waa la hubaa ama shaygaa lagu dejinanka way dejin nas gaajo u dhibanaysa haday waxunta way noolaan waa la hubaa laakiin daawada iyo caafimaadku waa shay muxtamil oo la hubin labada masalena culimmadu way kala duwaano way isku mid kama dhigaan adiga masalada waa masalo khilaafiya waayahan dambe aada waxaa u badan waxyaalaha la isku daaweeye daawooyinka in badanoo ka mida ah iyo caqaaqiirtu waxaa ku jira ama mawaad muskiraa ku jira oo wax sarqaabiya sida maalan yani waxa wey alkahoolka oo kaleet alkahoolka oo kale in badan ku jira ama ma aheen waxaaba ku jiraba laga yaaba marka qaarkood xataa inuu dofaar iyo waxyaale uu ka samaysan yaha ku jiro way dheci kartaa jalatiinka o kaleet waxyaala badan u ku jira dheci karay marka taasay culimadu ka hadlaan daawooyinka noocaas oo kaleeta ah dood badan baa ka taagan ayib waxaan ku khatimaynaa kitaab alxuduud baa gabagabe su-aal laysweydiin karo oo ah ruuxu hadduu intuu xad galo sharci ah xad sharciga ah intuu galo hadduu ka toobad keeno intaynan maxkamaddu qabanin ama intaan lasoo qabanin hadduu toobad keeno xaddii ma ka dhacay mise kama dhacayso bacdu ahlicilmi waxay qabaan xaddi waa ka dhacaysaa marba hadduu tooba keeno oo xad loo qabsan maayo xadiidkay noo deliishada ibnuqayim iyo sheekh albani iyo keyrkood baa maraya waxayna u deliishadaan xadiid caano xadiidka la yidhahdo xadiid wail kindi waail ilkindi xadiidkiisay u deliishadaan oo wuxuu leeyahay haweeney ayaa waktigii nebiga sal alay aslam baxday salaad bay u baxday salaad bay aadi waa habeenimo fatalaqaaha rajulun fatajallalaha baa intuu la kulmay ayuuba korka kaga degayba islaantiiba salaadda u socotay faqadaa xaajatahu minha dantiisuu ka dhamaystay waa ka dangutay ayib haweentii markaasay qayliday fasaaxat fantalaqa markay qayliday oo dantiisa u dhamaystay oo qayliday buu cararay marka ayadoo meesha joogtaa nin baa soo maray marka markaasaa waxay tidhi ina daka arajula facala bi kada wa kada ninkaasaa waxa iyo waxa igu sameye ninkaas sii cararaya baa sidaa iyo sidaa igu sameeyey ifara ninkii marka kiibuu ka daba orday kiibuu ka daba orday soo qabaysi kii markuu ka tegey baa waxaa haddana haweentii soo maray koox saxaaba ah koox saxaaba ah ayaa soo maray markaasaa waxay tidhi nin baa ifarxumeeyeyo sidaa iyo sidaa igu sameeyey halkaasuuna u dhaqaaqay labadii nin hore koo iskama daba maqna midi waa cararay kii kalena wuu raadiyey rag kalootoo kooxoo socdana way u sheegta waxay tidhi nin baa intuu ifarxumeeyey halkaa ku carray nimankii meeshii bay aadeen saa waxay soo qabteen ninkii dambe ee raacdada raacda raac ahay ninka erihayay ee soo qaba islaha soo qabtay gacanta kusoo dhigeen ninkii baa la keenay naag kanaad faraxumaysay baa lii warrimaysay wax war ma faraxumaynin war anugu kii farxumeeye baan eryahay oon soo qabanahay war iyadaa ii sheegtay waa laga dhegeysan waay waa la keenay markii nabiga loo keenay sal alay aslam baa wuxuu yihi wuxuu amray in dhagax lagu dilo dabaqan usoo gud yani waxa wey haweeney la qabsaday oo la farxumeeyey agteeda ninkii loogu yimid ayaduna tidhi kanuu ahaa ma wardaa yaala rasuulki ilaahayo ninkii waxaa sameeyey anigu ahaa buui waa soo kacay markaasaa nabigu sal alay asalam wuxuu u yeehay haweentii haweentii buu yahay haweentii markuu meesha timid nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam idhabii faqad afar allahu laki kactag buu ihi ilahay adiga waa kuu dambi dhaafay maxaa yeele waa lagu boobay sooma haweenay la qasbay oo xoog lagu fuulay dembi ma leh soma wamastukrihuu calayhi waay ayb asagii baa lasoo qotay riwaayadka qaar waxay leeyihin nebigu wuxuu yihi hala dilo riwaayaadka dhahaya hala dilo ma sugna riwaayaadka suganay waxa weeyaan nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam faruhu ka qaaday markaasaa waxay tiri rasuul ilaahi ow ninkani waa ninkii saa ii galay maad dishido dhac ku dishay maxaad ii sii dayn markaasaa nebigu wuxu yhi sal alay wasalam wuxuu tawbad keenay tawbad ree madiina haddii loo qaybiyo u qaybsami lahayd oo nin isa soo taagay oo dembigii qirtay oo ictiraafay oo soo diyaar garoobay oo weliba nin khalaf ku dhiman lahaa badbaadiyey ya nebigu sal lay slam isagiina waa iska dicay xadiikaasay u deliishanayaan alimaam ibnuqayim iyo sheekh albaaniga keyrkood u deliishanayaan oy leeyihiin haddii uu ruuxii xadda galay dembigii ka towbad keeno xaddaasi sidaasay ku dhacaysaa waana xaddulxiraaba lafteeda qur-aanku markuu ka warramay markii inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu markii layidhi maxaa laga dambeysay aayadda kadib ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim sooma min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuurun raxiim baa leeyii ya kuwa soo noqda oo xiraabadii kasoo soo noqda intaydaan qabanin oydaan helin oydaan gacanta ku dhigin kuwa kasoo soo noqday ilaahay dembiga waa dhaafaa waana naxariistaabaa bimacnaa dilkii iyo gacangooyadii wixii waa ka badbaadayaa sidaasi bibacdi ahlicilmi baa qabo ruuxa xadda galay hadduu toobad keeno xaddii waa dhacaysaa qaar baa qaba in badanna waxay leeyihiin maye xaddu ma dhacdo hada bilahi towfiiq sal allahuma waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm